بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والقدر العظيم وبعد waxaan filayaa waxaan ka bilaabaynaa boga boqol iyo saddex iyo konton boqol iyo saddex iyo konton numberka shanaad baynu ka bilaabaynaa ama tusaalaha shanaad wa qaala buxturi wuxuu ihi ninkii buxturi la odhan jiray buxturi waa nin gabayaa'a ayuu ahaa wuxuu yidhi markuu gabayga tirinayay faslam salaamata cirdika almawfuuri min sarfi alxawaadii wazamaani alankadi faslam salaamata cirdika almawfuuri min sarfi alxawaadii wazamaani alankadi faslam idaah ilaahay idankii badbaad salaamata cirdika sharaftaada badbaadadeeda oo kale sharaftaadii almawfuuri dhammayska tirnayd min sarfi alxawaadisi dhacdooyinka ka badbaad iyo wazamaani xilliga alankadi aadka u adag xilliga aadka u adag iyo dhibaatooyinka ilaah inuu kaa badbaadiyo ayaanu rajaynaynaa buu yidhi oon kaaga ducaynayaa amarka halkaa ku qorani waa faslam siiqada uu ku soo aroorayna waa ficlulamri faa'iidada uu faa'iidaynayaana waa adducaa allabari weeyaan qofkanuu u ducaynayaa faslam badbaad salaamata cirdika sharaftaadu siday u badbaaddo sharaftaadii almawfuuri dhammayska tirnayd min sarfi alxawaadis dhacdooyinka zabanka ka badbaad iyo wazamaani xilliga alankadi aadka u adag wa qaala abunuwaas wuxuu idhi nin abunuwaas la odhan jirayna isagoo gabay tirinaya famdi laa tamnun calaya yadan manuka almacruufu minka man kadara sheekh maxamed halkaa ma man kadara buu ku yihi mise min kadari min miyuu yihi ya sax aad eh, iyo aad buu fiican yahay markaa uu min kadarihi yidhi min kadarihi waa sax annaga kanan haysanaa man buu qorayaa mantaana waa laga wacan yahay in min la qoro weeyaan famdi iska teg buu yidhi abuniwaas markuu hadlayey laa tamnun ha galladaysan calaya aniga dushayda yaddan nimco iyo wanaag ha ii sheegan manuka galladaada almacruufu la yaqaanaa min kadarihi waa wasakhdii bay ka socotaaye wasakhdii loogaa ama calwintii iyo dee manigii ayay ka ahaatay haddaba waxaad ogaataa ninkan gabayaagu nin buu la hadlayey nin baa wax bixiyey markaasuu ku yidhi famdi waar iska tag buu yidhi waxaad bixisiya adiga toona laguma rabee famdi buu yidhi iska tag laa tamnun calaya aniga dushayda ha ii sheegan yaddan wanaagad ii qabatay wanaagad beri ii qabatay ha iila imanina iska teg buu yidhi mannuka almacruuf galladaadan la yaqaanaa min kaderihi waa keder bay ka ahaatay gebigayguba keder waa dhibaato waa wasakda waa biyuhu markay dhooboobaan ama ay qasmaan ayaa keder la yidhaahdaa haddaba waxaa halkaa ku jira amar baa ku jira waana famdi qofka markaad diidan inuu wanaag kuu sheegto ayaa lagu yidhahdaa war iska tag wanaagga aad bixinaysaaba ama galladda aad bixinaysaaba dee keder bay ka ahaatay oo waa in yaroo keder ka mid ah beri ad ii gallad sheegan doontaaye iska tag weeyaan markaa waxba hay sheeganinba weeyaan haddaba kelmadda famdi waa amar siiqooyinkii afarta ahaana ficlulamar bay ka tahay macnaha ay faa'iidaynaysaana waa alihaana waa yasid tag marka lagu leeyahay tag waroro tag marka lagu leeyahay maxaad u malaynaysaa miyaa lagu qiimeeyey laguma qiimaynin tag haddii lagu yidhaahdo waa sidaa si liitaan lagula hadlay kolkaa famdi waxay noqonaysaa maxay tag weeyaano waayo sid baa iminka looga jeedaa ciddan la yasayo ayaa loo isticmaalaa famdi wa qaala simata bnu cabdilaahi wuxuu ihi simata bnu cabdillaah waa nin gabaya ah aad iyo aad gabaygiisu uu wanaagsanaa ninkani kifawandica najdan waman xaalla bilximaa waqalla linajdin cindana an yuwadaca kifaa istaaga labadiinani wadicaa sagootiya najdan dhulkii najdi lo odhan jiray sagootiya waman xalla bilxima iyo cidda halkaa degan amaa seerahaa deganba waar soo sagootiya waqalla waxa yaraaday linajdin wadanka najdi cindanaa agtayada an yuwadaca in la sagootiyo najdi in annaga sagootin loo sameeyaaba way nagu adag tahay buu yidhi alla nagu adaga horta najdi dagaallo adag baa ka dhici jiray dagaalladaasoo u dhaxeeyey cabdullaahi bnu zubayr ninkii la odhan jiray ee dee nebi maxamed adeerka u ahaa calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bnu zubayr bnu cawaam iyo waxay u dhexayn jireen mucaawiya kolkaa labadaa ayaa isku haysan jiray aad iyo aad dagaallo adigu umawiyiinta ama mucaawiye uu dhinac ka ahaa cabdullaahi bnu zubayr laftiisa la tilmaamo inuu dhinac ka ahaa zubayriyiinta dee waa dagaalku xuni u dhexeeyey ayaa nejdi ka socon jiray gabayaaga qaar baa kolkaa mucaawiye ammaanayoo waxay ku ammaaneen in wax xime la yidhaah ka sameeyey xime xima ximaanu tilmaamaya mucaawiya xime ka sameeyey bay yidhahdeen seere aan foodaba la soo gelin karaynin oo zubayriyintii iyo raggii gruubkii dhinacaasoo kale ihi eh, ayna iman karaynin markaa halkiibuu ninkanna ka daba joogaa qifa istaaga buu yidhi labadii nini labadaa nini waa laba ninoo jira dheh ama waa laba ninoo maskaxdiisu ay sawiratay dheh labada kaa doontaad odhan kartaa qifa war istaaga oo wadicaa sagootiya najdan meesha najdi la yidhaha oo soo sagootiya buu najdi waynu ka tegaynaaye iyo waman xalla cidda degan bilximaa sayrihii cidda degan sayrihii cidda deganna waynu ka tegaynaaye soo sagootiya buu yidhi waqala najdia ah, waxaa yaraaday cindanaa agtayada an yuwadaca in la sagootiyo alla ile waddananu sagootin karnaba maaha buu yidhi sagootintu waa qofaad kala tegaysiin laxadaadka kuugu dambeeya eed isha kaga sii buuxsanayso ama aad sii dhunkanaysa baa la yidhahdaa tawdiic iyo sagootin haddaba amar baa ku jira laba amar baa ku jira waxa weeyaan labada amari qifa iyo wadica bay kala yihiin qifa iyo wadica labadaa amar siiqooyinkii afarta ahaa waxay ka socdaan ficlulamru bay ka socdaan ficlulamru ficlulamr bay ka socdaan macnaha ay faa'iidaynayaanna waa aliltimaas qofaad isku derajo tihiin markaad shay ka codsato iltimaas baa la odhanaya waxaas waa dalab iyo iltimaas wa qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa macshar aljinni jinow iyo walinsi insiyowba in istadactum haddaad kartiin an tanfuduu inaad ka baxdiin min aqdaari asamaawaati waalardi dhulka jihooyinkiisa iyo cirkaba inaad ii dhaaftiin haddaad karaysiin fanfudu sameeya oo dhulka iyo cirka iiga baxa laa tanfuduuna ma samayn kartiin ilaa bisuldaanin awood aad sidatiin mooye ogolaansho xagga alla aad ka heshiin mooyaane dhulka iyo cirka ma dhaafi kartiin aayaadkani waxay ka hadlayaan kolley siyaaqii qiyaamada weeyaan ayaadku waxay xidhiidh la lahaayeen qiyaamadu markay imanayso ama ay dhacayso ayay xidhiidh la lahaayeen kolka qiyaamadu marka ay dhacayso waynu garanaynaayo aadamaha iyo noocan iyo dee jin iyo insiba waa la soo xashrinayaa laakiin ha xashriye ee waxaa la imanayaa malaa'igta ayaa gaadhgaadh ka qabanaysa samada soke malaa'igteedaa soo degayso gaadh baa la qabanaya samada kale malaa'igteedaa soo degayso gaadh kalay qabanayaan gaadhadh kala dambeeya ayaa la samaynaya markaasuu ilaahay odhanayaa subxaanahu wa tacaala yaa macshar aljinni ururka jinkow walinsi iyo ururka insiyow in istatactum haddii aad kartiin an tanfuduu inaad ka baxdiin min aqdaari asamaawaati waalardi dhulalka iyo cirarka jihadoodaba inaad ka baxdiin fanfuduu ii dhaafa buu ilaahay odhanaya oo ka baxa laa tanfuduuna ka bixi ilaa bisuldaanin inaad awood sidatiin ama idan ilaahay aad sidatiin mooye kolkaa aayaddu waa qiyaamada culimmada qaarna waxay yidhaahdeen caam ha laga dhigo oo ilaa haddaba ha loo daayo oo ha la yidhaahda dee aadamuhu cirka iyo dhulka ma dhaafi karo dhinacna u dhaafi kari maayo cirka iyo dhulkaa ilaahay uu inoo abuuray subxaanahu wa tacaala suldaanka laguu sheegayaana waa ogolaansho xagga alla aad ka hesho dee ilaahayna kuuma ogolo inaad dhaafto maxaad samaynay markaa aayaddaa qur'aanka ah waxaa ku jira amar amarka ku jiraana waa fanfuduu buu ku jiraa fanfuduu fanfuduu buu amar ku jiraa amarkaasi wuxuu ku soo arooray siiqada ficlu amarka la yidhaah macnihiisuna waa atacjiis waa cabsigelin kollay dhulka iyo cirka inaadan ka baxayn waa lagu og yahaye waa la cabsigelin wey waa kunuu xijaaratantii dhagax noqda dhagax miyaad noqon kartaa haddaad tidhaa ilaahay baa amre dhagax noqdo ka waran ma noqon kartid de waa litacjiiz waxaadan samayn karayn baa lagu leeyahay samee amaan la imo qolada mufasiriintu bisuldaan bay ka hadlaan inta badan waad aragteen khilaafaadka ugu jira iyo inta qowle kelmaddaa bisuldaana markay macnaynayaan ay ku macneeyaan wa abu ayib wuxuu ninkii abu ayib la odhan jirayna aqila ishtiyaaqan ayuha alqalbu rubama ra'aytuka tusfi lwudda man laysa jaaziya أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا أقل يرى اشتياقا كالقعيلك إيا جعيلك أيها القلب يو أيها القلب قلبي يو أضليضهي war qalbiyow ninkanaad jeceshahay jacaylkiisa yaree buu yidhi in yar jeclow xoog ha usii jeclaan aqilo yaree ishtiyaaqan kalgacaylka ayuha alqalbu qalbiyow rubamaa ra'aytuka inaan ku arko ayaa la arkaa tusfi adoo khaas uga dhigaya algudda kalgacaylka man laysa jaaziyan ku aan ku abaalinaynin war ku aan ku jeclayn jeceshahay qalbiyo owe jacaylkan badan iska yaree buu yidhi iska yare jacaylka badan haddaba waxaynu doonaynaa abuu ayib markii uu hadlayey wuxuu idhi aqila ishtiyaaqan ayuha alqalbu rubama ra'aytuka tusfi lwudda man laysa jaaziya waxa weeyaan kolkaa amarkii aqilo ayu amar ku jira waa min aliqlaal waa in shayga la yaraysto ayaa kolkaa laga hadlaya waa aqila waxay noqonaysaa amarkaasi waa ficlulamar baa lagu gutay macnaha uu faa'iideynayaana waa atawbiiq waa canaan qalbigaa la canaananaya qalbigana aadamaha la canaananaya aqilo yaree qalbiyow ishtiyaaqan kalgacaylka yaree ayuha alqalbu qalbiyow rubamaa ra'aytuka inaan ku arko ayaa la arkaa tusfi lwudda kalgacaylka adoo saafi uga dhigaya man laysa jaaziyan qofan ku abaalinayninba mihyaaru daylami wuxuu hi nin la odhan jiraynaa mihyaar adaylami wcish imaa qariina akhiin wafiyin amiin اlgaybi aw caysha alwixaadi wacish waxaad noolaataa imaa qariina akhin walaal adigoo la saaxiiba walaalka oo wafiyin ballanta si fiican u ofiya waxaad la saaxiibtaa buu yidhi intaad nooshahay walaal walaalnimadiisu ay run tahay oo dhab ah amiin ilghaybi markaad ka maqan tahay waad aaminsan tahay oo xan iyo cay iyo khayaano toona ma yaqaan walaal noocaaya la saaxiib buu yidhi adduunka intaad joogto ow cayshalwixaad amaa keli kelinimo u noolow oo sida kelida u noolow ama walaaloo dhan iska daa buu ku leeyahy laakiin wuxuu kuu diidayaa nin markaad la joogtana kuu dhoola caddeeya marka aad ka maqan tahayna wuxuu doono sameeya kaasi ma aha saaxiibtinimo wa cish noolow imaa qariina akhin walaal adigoo la saaxiiba inaad noolaato walaalka oo wafiyin oofiyo ballanta walaalka oo amiin ilghaybi maqnidiisa laga aamin yahay ow caysha alwixaad amaa dadka kelidiihii siday u noolaadaan u noolow waxaynu haddaba doonaynaa amar baa meeshan yaalla amarkuna wuxuu ku jiraa kelmadda cisha ah ayuu ku jiraa cish cish amar baa ku jira amarkaasi waa ficlul amar baa lagu gutay ficlul amarkaa lagu gutayna wuxuu faa'iideynayaa maxay atakyiir buu faa'iideynaya waa lagu doorgelinaya laba arrimood baa lagu doorgelinaya war amaa walaal fiican samayso amaa saaxiib dhan ba iska daa buu ku leeyahay wa qaala almacari wuxuu yidhi nin macari la odhan jirayna abilcalaa almacari weeye banaati lhadiili ascidna awcid na qaliila alcazaa'i biliscaadi ihi lilaahi darukuna faantum na lawaati tuxsinna xifda alwidaadi البنات الهدي لأسعدن أوعدن قليل العزاء بالإسعاد إيه لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد كل قبل لحن كانوا كلا وين نقاناي وحوي فاعلات مستفعل فاعلات وي فاعلات مستفعلون فاعلات xamaamka buu ku leeyahay dhashiisiiyey waa xamaamka dhashiisii buu doonaya abanaat ilhadiil xamaamka dhashiisiiyey waa kolkaa su ma aha waa nide waa dhawaaq abanaat ilhadiil markaynu eegayno waa dhawaaq caadiya hamsahani waa kii dhawaaqa wey waa kii nidaha weeyaan waxa aad jeceshahay ama kuu dhow ayaa hamsaha loogu dhawaaqa carabiga abanaat ilhadiil xamaamka dhashiisiiyo hablihiisa yaryarow ascidna iska farxa iscaad sameeya oo farxiya ascidna ka farxiya oo dadka ka farxiya ow cidna amaa ballan qaada qaliil alcazaa'i baroorta yareeya oo baroor yar tacziye yar ballan qaada biliscaadi farxinna inaad ku yaraynaysiin ku ballan qaada iihi ii ziyaadi kelmadda ihi waa kordhi weeyi iihi ii ziyaadi lilaahi ilaahay uunbuu u ahaaday darru kunna anqarkiinnii yaraayee darigu waxa weeye waa wax kastoo darara ayaa dari la yidhaha laakiin waxaa loo isticmaalaa tacajub tacbiirka noocaas oo kalea lilaahi darukuna waa ka tacbiir litacajub luqa alcarabiya loo isticmaalo macnihiisuna waxa weeye qofka markaad adeygiisa iyo geesinimadiisa iyo raganimadiisa markaad la yaabto ayaa la yidhahda lilaahi daruhu baa la yidhahda alla yidhahda anqarkii la siiyey markuu dhashay ayaa anqarka ragga kale ka duwanaa baa la yidhahdaa kolkaa darigu waa caanaha iyo ayaa loo isticmaalaayo waa kelmad tacajub tilmaamaysa markaa anqarka af carabiga sidiisa waxaa loo yaqaanaa liba baa la yidhaha liba anqarka marka laga hadlayo liba baa la yidhaha gabayaan toddoba sano ka hor sheekh cabdirashiid sheekh cali suufyaan u sameeyey ayaan ugu daray isagoo salaad la tukiyey meel masaajida oonan ana garanaynin ayaan aad runtii qur-aankii u akhriyayey baan aad u jeclaystay markaasuu igu soo dhacay waxoogaa yari markaasaan idhi faliba-uka alkitaabu mudkunta yaafican faxusda bifadli illaahi acla almaraatibi kolkaa liba waa anqarka ama dambarka wey luga alcarabiya derrina marmar baa loo isticmaalaa derri marmar baa loo isticmaalaa iihi ii ziyaadi amaa ii kordhi lilaahi ilaahay unbuu u ahaaday darukuna anqarkii laydin siiyeye anqarkan laydin siiyey ilaahay unbaad ka hesheen fa antuna idinku shimbirow allawatii kuwiibaa tihiin tuxsinna wanaajinayey xifd alwidaad kalgacaylka dhabta ah shimbiruhunbaa kalgacaylka dhabtaa yaqaana buu yidhi shimbiraha unbaa um kalgacaylka dhabtaa yaqaana aduu halkaa waxaan uga jeednaa amaraa ku jira amarka koobaad waa ascidna amarka labaadna waa cidna amarka saddexaadna waa iihi saddex amar baa ku jira haddaba amaradaa ku jira macnaha looga jeedaa muxuu noqonayaa waa maxay macnaha halkaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa saddexda amarba saddexdaba waxaa looga jeedaa atamani shimbiraha maad amri kartaa oo miyay horta ku maqlayaan afkaagaba may garanayaan amarkaaga may fahmayaan eeg war waa tamani uun cadeedda iyo habeenka iyo maalinta iyo masaajidka iyo markaad ka hadlaysa wa xaaladda iyo markaad la hadlayseed amrayso waxoog waa iska tamani uun alla cadeeday ha dhicin baad odhanaysaa oo may amarkaaga may maqlaysaa ya alla habeeno waagaagu habarya baad odhanaysaa waad arkaysaa alla shimbiray dadka ka farxi buu odhanaya oo soo uga arin say uga farinaysaa shimbiray dadka ka farxi aw cidna qaliil alcazaai biliscaad haddaba culimo halkaa waxaa inoogu dhammaaday amarka cashirkii amarka ahaa een ka soo hadlayniba halkaa inoogu dhammaaday layliska afraad iyo ka shanaad iyo ka lixaad iyo ka toddobaad iyo sideedaad wax gabayhi kuma jiro kol hadduuna gabayba ku jirinna adna waad ka shaqaysan kartaa kitaabkuna uu kaaga shaqeeyey waxba wakti inuu inagaga luma maaha annahyu culima nahyiga waxaa la og yahay nahyiga marka nahyiga laga hadlayo annahyu nahyigu waa wax laguu diiday culimada shareecada marka aad ka hadlaysiin ama ad fiqhiga aynu marayno waxaa la yidhaha annahyu yaqtadi taxriim amarkii ah, horena qaacidadiisu maxay ahayd qaacidadii fuqahadu ay lahaayeen maxay ahayd almru yaqtadi lwujuub eeg waay qolow amarkii bayna yidhahdeen eh, nahyigii bayna yidhahdeen annahyu yaqtadii ataxriim haddii shay lagaa nahiyo ama shay laguu diido sida asalka ah shaygaasi luqa ahaanba xataa wuxuu kuu tusayaa inaad tidhaahdo waxani wax mamnuuca inuu yahay kolkaa annahyu yaqtadii taxriim weeyaan waa asalka hadda luqadda laakiin waxaynu arki doonaa kiioo asalkaa laga baxay oo nahyigii una xaaraana noqonaynin oo iska noqonayo tamani iyo waxyaabo kale isagoo ubaxayaynu arkaynaa laakiin luqadda asalkeega marka nahyi aad annahyu yaqtadi taxriim baa lagu odhan doonaa gaar ahaan horta usuulu fiqiga oo kale de ardayga daruuri buu u yahay usuulu fiqiga inuu aqoonu leeyahay amaa fiqiga oo kale ardayga garanaya waaan fahmi wuxuu fahmi karayaa maxay nusuustani halkay ku kala dhici doonto amarkani siduu waajibka u faa'iideynayo nahyigani siduu xaaraanta u faa'iideynayo waxan oo dhan buu faa'iideynaya ilayn ilayn wuxuu ka hadlayaa waa qaybtii waa nusuustii shareecadu ay ku taallay amarkan iyo nahyigani markaad fiqhi baranaysa ama aad usuulu fiqhi oo kale baranaysana waxaa lagu barayaa qof qaangaadhii wuxuu sameeyey qof qaangaadhii wuxuu sameeyey baa lagu baraya sow kuma soo eegayo eegidayda haddaad fiqihii tahay waa inaad ii sheegtaa xukunkaay leedahay waan ku soo eegay eegidaydaasi ma waajibba ma sunna ma karaahiya ma xaaraanba maxay kula tahay haddaan ku soo eego eeg daa'iman waxaa jira farta ama dhaqdhaqaajinaya dhaqdhaqaajinta farta waa inaad xukunka ay leedahay ii sheegta qof qaangaadii wuxuu sameeyey waad fadhidaay fadhigaaga waa inaad qiimayn kartaa eeg markaa tahay qof fadiih ah amaa fiqi garanaya waxaanaad ka qaadan doontaa axkaamta maxay waxaad adeegsan doontaa amarkan iyo nahyigan aynu marayno iyo kuwan aad adeegsanaysaa su-aal ma ku weydiiye xaaji sheekh maxamed su ma ku weydiiya baan uma jeedo inaan su weydiiyo inaan su-aal ku weydiiya xukunkay leedahay ma xasuusan tahay eeg su-aal qofka wax weydiisaa mar waa waajib mar waa xaaraan mar waa karaahiyo mar waa sunne mar waa mubaax inaad qof la hadashood wax weydiisaa axkaam lkhamsa toos ugu jirtaa markaa iyadoo waajiba ma garanaysaa ilaahay baa qur ku yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fasaluu alcamru maxaynu soo qaadanay cashirkeennan hore yaqtadi lwujuub iminkana annahyu yaqtadii taxriim sowma marayno su-aasha xaaraanta ma xasuusan tahay ilaahay baa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda tasukum laa tas'aluu ha su'aalina nebiga in tubda lakum haddii laydin sheego tasukum werwer idinku abuuraysa kolkaa haddaba waxaa jira su'aalo xaaraana ayaa sharciga ku jira annahyu ha yaqtadi taxriim su'aal karaahiyaa baa jirta ma xasuusan tahay laqad kaana laqad kaana laqad ahlaka man kaana qablakum karatu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calى anbiyaa'ihim ama xadiidkii kale ma xasuusan tahay wakuriha lakum qiila waqaal wakasrat الsu'aal waidaacat اlmaal ma wakuriha lakum maxaa ku qoran kasrat su'aal baa ku qoran su-aashaadoo badnaata xaaji mayna karaahiye ahayn su-aashaadu hadday badnaato ka waran ka waran qadiy qodob sunno ah xukun sunno ah ayaad u baahatay inaad ogaato wuxuu yahay xukun sunno aad u baahatay xukunka sunnaha a su-aasha aad qofka ka weydiin doontaa maxay noqonaysaa xukun sunnaha haddaad u baahato ushii kaaga xidhmo maxay noqonaysaa sunna lilwasaa'ili laha axkaamu lmaqaasid lilwasaa'ili laha axkaamu lmaqaasid sheekh cadaadi may soo baxda su-aasha aan weydiiyey ka warrama afartii hore midna ma aha waa maxay ya waa timahaygua imisa su-aasha kumaa ka jawaabaya timaahigu waa imisa maxay noqonaysaa su-aashaasi inaan timaahiga ku weydiiyo ka war may taxriim ma soo gelayso war waa karaahiyo waa shay aan ku anfacayninoo waktigu kaaga lumayo xaaji ya waa kara hadduuna qasad iyo dan lahayn inaad qofka su-aal ula timaado waxaan uga socdaa cashiraantan aynu dhiganayno in sha allahu tacaala marka aan shareecada eegayno waynu ku tabiiqin doonaayo gaar ahaan horta usuulu fiqigoo kale waa daruuri xaaji inaad ku tabiiqisaa usuulu fiqigoo kale markaad marayso waa qasab inaad ku tabiiqisaa oo aad la socon kartaa cashir kastaaba wuxuu kaa saacidayey ama kaa caawinayey annahyu waa kolkaa qodobka aynu qaadanaynaa annahyu yaqtadi taxriim baynu qaadanaynaa caaw maanta annahyu yaqtadi taxriim nahyigu wuxuu keenaa taxriim xaaraan ayuu keenaa shaygu inuu xaaraan noqdo ayuu nahyigu keenayaa markaa siiqada nahyiga lagu gutaa waa hal siiqo oo qura nahyiga maxaa lagu gutaa baynu nidhi hal siiqo amarka imise siiqaa lagu gudan jiray amarka afar siiqaa lagu gudanayay afar siiqo laakiin nahyiga hal siiquun baynu ku gudanaynaa waa mudaaric laa naahiyaa lagu daray oo qura ayaa ayaa lagu gutaa nahyiga mudaaric maxay laa naahiyaa lagu daray mudaarica maadaamoo laa naahiyaa lagu darayo waxaad ii sheegtiin mudaarica maxaa lagu darayaa baan ku idhi mudaarica horta maxaa lagu bilowdaa marka mudaaric la samaynayo xaggii carabigaan u yar baydhne afar xaraf baa mudaarica lagu bilowdaa soo maaha jelasa maxaad odhanaysaa yejlisu ajlisu najlisu tajlisu haddaba nahyigu ma galo marka hamsaha ajlisu ma nahyi ma galo ajlisu marka hamsaha lagu bilaabanayo balaa ma gelina adigu wax isku diidaa maad isla hadashaa mararka qaaroo ma tidhaahdaa waryaahe fadhi ma is tidhaahdaa war waa caqligaada bay khilaafsan tahay haddaad wax isku diidaysa shaygunbaa laga tagaa shayganaad isku diidantuun ka tag laakiin waxba isla hadlin kolkaa qofku wax iskuma diido isma iskama nehiyo nuunka haddii lagu bilowdana waa saas kale najlisu ma wax ma u diidi laa najlis ma nidha ayaynaan fadhiyin way dhacdaa laakiin waa naadir luqa alcarabiya labada kala asala eeg waxaad arki doontaa mudaaric ta wata oo ta lagu bilaabay oo laa tajlis laleeyahay amaa mudaaric ya wata oo laa yajlis laleeyahay labadaasaa ugu badan nahyigu wuxuu ku soo arooro laa tajlis iyo iyo laa yujlis qaala tacaala allah yidhi fi nahyi markuu nahiyayey can akhdi maali lyatiim agoonka maalkiisa in la qaato bigayri xaqin si aan xaq ahayn in agoonka hantidiisa loo qaato walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan mudaarican iminka maxaa lagu bilaabay taadii baa lagu bilaabay agoonka hantidiisu ilaahay ka hadlayay wuxunayna yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaanina ilaa bilatii inaad tii ugu dhowaatiin hiya iyadu axsanu wanaagsanayd mooyaane xaaji agoonka hantidiisa marnaba ha iskugu dhowaanin wax agoona waa mamnuuc inaad agoonka hantidiisa u dhowaato haddaba waa kinaayo aayadan kinaayo waynu soo dhiganaye kinaayo waynu soo dhiganaye aayaddan kinaaya ku jirta ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu doonayay inuu inoo diido inaan hantida agoonka qaadanno aynu cunno ayuu ilaahay doonayay inuu inoo diido haddaba laynama odhanin laa takhuduu amwaal yatiimi ama laa takhuduu maal yatiimi war ha qaadanina ama laa takuluu maal yatiim laynama odhan ha cunin agoonka maalkiisa laguma odhan maxaa lagu yidhi laa taqrabuu ha u dhowaanin baaba lagu yidhi e kolkaa ilaahay cunidiiba maaha iminka halka laguu diidan yahay waa halkee halka laguu diidan yahay u dhowaanshihiiba u dhowaanshaha waxa weeye xeelad inaad ugu yar fikirto inaad xataa ku fikirto xataa inaad tidhaa sii daynso inaad istidhaa lindaynsiga laftiisu waa agoonka hantidiisi ad u dhawaanayso marka dambena waxbaan waayey iyo hadal baa meesha iman doone agoon waxbaad ka daynsan kartaa xaaji hadda waa agoon uh-uh. agoonka iyo masaajidka ayaa isku mid a masaajidka iyo agoonku waa isku xeer kolkaa waxaa loo baahan yahay masaajidka wuxuun baa la keenaa agoonkana wuxuun baa la siiyaa culimadu waxay ka hadli jireen berigii hore isku khilaafi jireen culimada fiqigu tala horta ah, hantida agoonka seka ma laga bixin baa laodhan jiray seko kolkaa sekada ayaa mas'ale ay culimadu ka doodi jireen berigii hore ahayd innagana imika wa sadaqaynu ka bixinaa sow maaha islaamaha bal weydiiya sadaqay ka bixiyaan hantida agoonka oo sekadii waajibka ahayd baa laysku hayste goorma agoon maalkii sadaqa laga bixinaya horta maal agoon seed sadaqa uga bixini sekadaa waajibkaa ku egow faqad walaa taqrabuu ha u dhowaanina maal alyatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaanina ilaa bilatii tii inaad ugu dhowaatiin hiya axsanu iyadu wanaagga badnayd mooyaane qofku markuu yatiim yahay waa man maata abuuhu sawmaaku aabihii dhinto hadduu aadame yahay dee ya waa man maata aabuhu hadduu aadame yahay hadduu xoolo yahay laakiin waa man maatat ummuhu baa la yidhaha rida yar hadduu aabbaheed dhinto maagoonad bay noqon mise aabbeed aabbeed maba yaqaanba eesaanta hooyada ayaa halkii aabbaha ugu jirta dee xoolaha waxaa la yidhaha hooyadu hadday ka dhimata agoon la yidhaahdaa iyo shimbiraha iyo noolaha kale oo dhan laakiin innaga agoon waxaad odhanaysa markuu aabbuhu dhinto haddaba nahyi baa ku jira ilaahay wuxuu inaga nahiyey inaan maalka iyo agoonka u dhowaano dhowaanshahaasa xataa xaaraana inaad ku fikirto inaad eh, waaba dee ilaahay baa kuu qabsanayaba walaa taqrabu waa kinaayo haddaba marka dhowaanshihii laguu diiday ee xaaraan laga dhigay agoonka maalkiisa inaad u dhawaato si khayaana ay ku jirtana aad ugu dhawaato inaad cuntana ka waran haddaba waa min baabi owlaa sow maaha inaad cuntaana waa min baabi owlaa inay xaaraan tahay inaad cuntaa min baabi owlaa ayay noqonaysaa walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi agoonka maalkiisa ilaa bilatii tii inaad ugu dhawaatin hiya axsanu wanaagsanayd mooye taa ilaahay uu yidhi ta wanaagsan ugu dhawaada waa maxay macnaheegu talow kaa wanaagsanee maalka agoonka loogu dhawaan karaya waa inaad dee eh, cadcadcad isaga aad u wanaajiso tusaale ahaan aad uga shaqayso oo kale aad sheer ugu darto oo kale aad eh, adiga laftarkaagu ugu shaqayso oo kale cumar bin khaaab xataa waan garanaynaa mawqifku ka taagnaa eeg masaailka laga hadli jiray waxaa kamid ahaa eeg cumar bin khaaab baa xataa ka hadlay ninka agoonka u shaqaynaya maalkiisa u shaqaynaya meherad agoon haddaad hayso mushaar ma ka qaadan mise ka qaadan maysid berigii hore culimadu aad bay uga hadli jireen eg mushaar inaad ka qaadanaya in kale iminka adigoo culimadii dhinacbay isku raaceen oo inaad mushaar ka qaadanayso ilan haddii kale uhaynba mayside maadan iskaga tegaynin de way ka xidhmi way ka baabi'i kolkaa mushaar laakiin la siman meheradaha lamidkaa inta laga qaato in la-eg baad ka qaadan kartaa shilin kuma dirsan kartid shilin haddaad tidhaa anaa isku haya ka waran oo mushaarka yaro kordhisanaya walaa taqrabu maalalyatiim baad soo gelisaa adigu hadda kaa kale wuu kuu kordhin karaa laakiin taa agoonka waa maya wa qaala ilaah baa yidhi fi nahyi markuu nahiyayey can qaطci اlinsaani insaanku inuu jaro raximahu qaraabadiisa qaraabogoys inaad noqotaa khatarteeda ayay leedahay raximka waxaa laga soo ishtiqaaqday min araxmaan waana mucallaq min waana mucallaq min astaar alcarshi raximku waxaynu ognahay haddaba qofka riximgoyska ama qaraabogoyskii ilahay agtiisa meel kuma leh ilahay baa aayaddan qur'aanka ah ku yidhi walaa ya'taliyayna dhaaran ululfadli kuwa fadliga iyo hantida u saaxiibka ah oo minkum idinka mu'miniinay idinka mida iyo wasacati kuwa ilaahay uu u ballaadhiyey ee maalka u dhiibay ayayna ka dhaaran an yuutuu ulilqurba kuwii ay qaraabada ahaayeen siintii ay siinayeen yayna ka dhaaran ama inayna siinaynin yayna ku dhaaran aayaddan qur'aankii abibakr bay ku soo degtay abibakr radia allaahu canhu maxaa aayad ku soo degay ninkaa abibakr bay ku soo degtay waxaa jiri jiray saxaabi safwaan la odhanayey oo isagu ballantiisuba ay ahayd maxay waxay ahayd saxaabadu meeshay ka guuraan inuu soo maro awr buu wadanayey madhan meel alla meeshay saxaabadu ka guuraan unbuu soo mari jiray wuxuu eegi jiray kabta yaree meeshaa lagaga tegey iyo silsilada yaree dumarka ka dhacda iyo hubka yaree lagu ilaaway iyo lacagta dee meel rag idil iskugu yimid maxaad u malaynaysaa maxaa lagaga tagaa waxaad u fara badan ba lagaga tagaa kolkaa intaasuu ururin jirayoo intuu ka daba keeno ciidanka u keeno muslimiinta iyo safarka muslimiinta ayuu odhan jiray warniyow halkaa adegteen alaabtaasaad kaga timaadeen kolka ixsaan iyo jannuu ka raadinayey sidiisii caadadu ay ahayd isagoo habsaamay ayuu maalin maalmaha kamida ah helay caaisha oo lagaga tegey gabadhii rasuulka safwaan baa helay markuu helay ayuu soo qaado awrkiisiibuu soo saaray sababta loo tabi waayena waxay ahayd dumarka hawdaj waxa la yidhaha loo dhisi jiray oo dhaska iyo cadeedda lagaga ilaaliyo awrka la saaro hawdajkaa inay ku jiraan dumarka iyo inayna ku jirin dee lama ogaanayn rag waaweyn unbaa qaadi jiro awrka saari jiray kolkaa hawdajkii caaisho waa la raray inay ku jirtana waa loo haystay waana la sababeeyey oo u dhuuban bay ahayd oo miisaankeega aad baan loo dareemaynin waxa dhacay markuu soo qaaday ayay munaafiqiintii diinta doonayey iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam inay wax ka sheegaan ayaa yidhi safwaan caaisha wuu la hadhay bay yidhaahdeen gabadhii cid u sheegtay waa la waayey laakiin intaasoo dhan ayaa la ogaayay munaafiqiintu baahinayeen ay wadeen ay badinayeen waxa dhacday nin mistax la odhan jiray oo abibakar uu biilin jiray qaraabana ay ahaayeen ayaa arrinka laftiisu ka qayb qaatay waa qoyskii abibakar nin ka tirsan ayaa ka qayb qaatay waa mistax raggii arrinka baahiyey buu ku jiray waxa dhacday markii ilaahay caaisho beri yeelay ayuu abibakar dhaar ku maray inuuna mistax shilin dambe siinaynin wuxuu yidhi warma ninkan anigu biilin jiray ayaa isagu inantayda ceebteedii iyo caydeedii inuu baahiyo ka qayb qaatay markii uu mistax abibakar ka dhaartay bay aayaddani soo degtay ilaahay baa abibakar iyo dee cidda lamidka ah aduu haddaad qaraabadaadii ka dhaarato aayaddanaa kuu taalla qof qaraabadaadii kamid ah haba kugu xumaadaan waa qaraabadaadii waxani inaad ka dhaarata maaha wanaaggaad u samayn jirtay inaad u samaysa weeyi walaa ya'taliyayna dhaaran ululfadli kuwa fadliga iyo hantida u saaxiibka ah oo minkum idinka muslimiinay idinka mid ah iyo wasacati ballaadhka ilaahay dadka uu hantida u dhiibay ayayna ka dhaaran an yu'tuu ililqurba kuwii ay qaraabada ahaayeen inayna dee intii ay siin jireen ayna siinaynin abibakar nin aad u naxariis badan buu ahaa xataa jaahiligii nin naxariis badan buu ahaa aad u naxariis badan abibakar odayaashii caanka ku ahaa buu ahaa raxmadda iyo jiljileeca aayadda waxa aad abibakar uu u dabciyey baa la yidhaahdaa ilaahya ilma ku soo joogsato ilaahay markuu yidhi alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum aayaadku way sii socdeen markii ilaah uu yidhi alaa tuxibuun war miyaydaan jeclayn an yakfir allaahu lakum inuu ilaahay dembigiinna dhaafo marka ayuu abibakar ise soo taagay aad iyo aad buu qalbigiisu u gariiray markaasuu yidhi ilaahu waanu jecellahay inaad dembiga yaga dhaafto annana dee akhtaadiina laga galay waanu iska dhaafaynaa wuu dhaafay markaa mustax ugu dhaafay nahyi baa ku soo arooray halkan walaa ya'tali mudaarican waxaynu nihi mudaarica amaata amaaya labadaasaa lagu bilaabaaye maxay kula tahay mudaarican maxaa lagu bilaabay ya baa lagu bilaabay walaa yatini kolkaa waxaa la diidayaa qaraabadaada inaad ka dhaarato ha ka dhaaranin qaraabadaada wa qaala fi nahyi ilaahay wuxuu yidhi kii nahiyaya amaa diidaya can itikaadi bidaanati suu saaxiib xun inaad samaysato xoghaye xun haddaad samaysato khatarteeda ayay leedahay ilaahay baa kolkaa aayaddaa ku yidhi isagoo inagala hadlaya saaxiibka xun in qofka waxa laga qiimeeyaa saaxiibka eh waxaa la yidhaahdaa qofka waxba ha weydiinine saaxiibkii uuna eg saaxiibkaa unbaa la eegayaa marka adiga lagu qiimaynayo ama lagu miisaamayo yaa ayuha aladiina amanu war kuwa mu'miniinta ahow laa tattakhiduu ha samaysanina biaanatan biaanad iyo xoghayn min duunikum idinka sokadiinna ah oo laa ya'luunakum aan danaynaynin khabaalan khabaal aan idiin danaynaynin khabaalku waa fasahaad oo inay idin fasahaadiyaan marnaba aan danaynayn ya'luuna aan ka gaabinaynna waa la odhan karaa kelmadda luqadda rasmiga ah waa gaabinta weeyaan laa ya'luunakum aan ka gaabinaynin khabaalan fasahaadka ay hayaan aan idinka gaabinayne ummadda fasahaadka dhex marinaysa u fiirso nahyiga ku soo arooray ardayda qaar baa moodi doona laa yaluunakum ta laa yaluunakum maaha nahyi waa nafyi baa taasoo kale la yidhaahdaa qolada naxwada kala cadaysay kolley laa yaluunakum maaha nahyi nahyigu waa laa tattakiduuda hore laa tattakiduu baa nahyi ah taa dambena waa nafyi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa mu'miniinta ahow laa tattakiduu ha samaysanina bidaanatan xoghayn min duunikum idinka duunkiinna idinka hoosaysa waxaa la diidayaa inaad qof gaal ah aad saaxiib ka dhigato aad xoghayn ka dhigato aad maxaanku idhaahdaa cid sirta muslimiinta loo dhiibo aad ka dhigatay ayaa la diidaya ama munaafiq bade ama dad liitaba ilan kullu aayati naزlat calى اlkufaar tajuru bidayliha cushaata اlmuminiin bay ayay culimadu culimada tafsiirka waad ka maqasheen qaacidada kullu aayati naزlat maxaa la odhan jiray fi lkufaar aayad kaste oo gaalada ku soo degtaa tajuru bidayliha cushaata almu'miniin waxay haddana faraqa ku jiidanaysaa aayaddaasi dembiilayaasha muslimiintuna way ku dhex jiraan dembiilihii muslimkana dhinac bay ka taabanaysaa aayaddu markaa haddaba ilaahay wuxuu inaga diiday ama inaga nahiyey saaxiib xun inaan samaysano waa arrin xaaraan a markaa nahyiga asalka ihi culimo intaa ayuu noqday nahyigii asalka ahaa waa intaa ee taxriimka keenayay annahyu yaqtadii taxriim intaa halkaa ma haysiin inta ka dambaysa saw saddex xidigood halkaa kuma arkaysiin wixii intaa ka dambeeya nahyigii anaqaanay maahe waa nahyi laga qaadan doono hadalku siduu u socdo iyo siyaaqu laxwaal waqaraain ee siyaaqu lkalaam wa qaraa'in laxwaal kolba hadalku siduu u socdo ayaa macnaha kuu sheegi doona muslim ibn lwaliid fi rashiid wuxuu idhi muslim ibn lwaliid isagoo ka hadlaya ninkii rashiid lo odhan jiray haaruun rashiid buu doonaya inuu ka hadlo gabay buu tiriyey laa yacdamanka xima alislaami min malikin aqamta qullatahu min bacdi ta'wiidin laa yacdamanka xima alislaami min malikin aqamta qullatahu min bacdi ta'wiidin mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun laa yacdamanka ayuuna waayin ximal islaam islaamka seerihiisu min melikin boqor aqamta waxaad toosisay qullatahu baarkiisii ugu sarreeyey min bacdi ta'wiidin intuu qalloocday kadib rashiid buu la hadlayaayo ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi seeraha islaamku adoo kale inuuna waayin alla ilaahow islaamka ha u waayin nin ninkaasoo kale ah buu yidhi islaamka ilaahow ha u waayin buu yidhi nin ninkaasoo kale ah laa yacdamanka ilaahay waxaan ka baryayaa inuuna waayin ximal islaam islaamka seerihiisu min melikin boqor aqamta waxaa toosisay qullatahu baarkii islaamka ee ugu sarreeyey min bacdi ta'wiidin intuu qalloocday kadib rashiid islaamku intuu qalloocday kadib xukunku intuu ciiray kadib dadku intay baydheen kadib ayuu ilaahay usoo saaray rag dee rag badanoo runtii iska dambeeyey baa jiray oo mar alla marka islaamka uu dhasku fuulo dhaska ka garaaci jiray ayaa jiray oo ummadda tusi jiray cadaaladda islaamku ah uu leeyahay iyo quruxda islaamku uu yahay iyo wanaagga islaamka iyo waxaasoo dhan dad ummadda u keeni jiray ama tusi jiray ayuu ilaahay keeni jiray ilaah allabari buu markaa bilaabay aawey nahyigii waa laa yacdamanka daawey laa yacdamanka waa nahyi nahyigaa macnihiisuma waxbuu u ka nahiyayaa ninkan mise waa allabari un waa adducaa wey waa nahyigiioo haddaba aan xaaraan maanta sheegaynine maxay sheegayaan allabari ducuunbuu maanta nahyigaasi sheegaya laa yacdamanka ilaahay idankiiyuuna waayin xima alislaami islaamka seerihiisu min melikin boqor ayuuna waayin aqamta waxaa toosisay qullatahu baarkii ugu sarreeyey min bacdi ta'wiidin intuu qalooci kadib wa qaala abu ayib wuxuu ihi sayfi dawla abu ayib sayfu dawle ka hadlayana bal haddaan eegno waa abu ayib wuxuuse ka hadlayaa sayfu dawlu ka hadlayaa wuxuu yidhi falaa tubligaahum ma aquulu fainahu shujaacun mataa yudkar lahu daanu yashtaqi sayfudawle wuxuu ka hadlay mutanabi wuxuu ka hadlay meel ay rag isku heleen buu ka hadlay meel gaalo lagu gaagaabiyey buu ka hadlay muslimiin wadageesiyaal ah oo janno ah ayuu ka hadlay markuu aad iyo aad gabaygii ugu dhigdhigay islaamka iyo jannada iyo aakharada siday u rumaysan yihiin iyo adduunku siduu maalmo yaru yahay iyo tiibuu ka hadlay markaasuu yidhi waryadaheen waan idinla talinayaaye buu yidhi hoy hoy sayfudawlo gabaygaygaa ha u sheegina buu yidhi waa mamnuuc war gabaygaygaa ha u sheegina buu yidhi sayfudawlo intaan baan idin leeyahay buu yidhi oo maxaa dhacaya haddii sayfudawlo loo sheego war sayfudawla waa geesiyoo meel rag isku heleenba haddii looga warramo jannadu kusii riyoodaa buu yidhi kolka haddii meel rag isku heleenba uu looga warramo dooxiduu jeclaystaayo seeftunbuu qaadan buu yidhi meesha inoogu dhow ee muslimiinta lagu dhibay nageeyu idin odhanayaa buu yidhi kolkaa sidaa darteed ha uga warramina ninkaa falaa tubliqaahu ha gaadhsiinina maa aquulu waxaan leeyahay war gabaygaa aan tirinaya ha u sheegina sayfudawlo falaa tubliqaahu ha gaadhsiinina maa aquulu waxa fainahu ninka sayfudawle la yidhaa shujaacun waa geesi mataa yudkar lahu marka loo sheego aacnu dooxidda marka loo sheego yashtaq wuu uxiisaa dooxidda lafteediibuu uxiisayaa haddii dooxidba la sheega ha gaadhsiinina buu yidhi awey nahyiga halkaa ku jiraa me nahyigii markaa falaa tubliaahu baa nahyiah falaa tubliaahu waa nahyi nahyigaa haddaba ma taxriimkii baa looga jeedaa iyo nahyinimadiisii mise wax kalaa maxay kula tahay macnahiga falaa tubliqaahu maxaa looga jeedaa waa aliltimaas dad siman baa wada hadlaya waa codsi ilayn dadkan ma amri kale oo xil uma hayee war waa iltimaas codsi baa la yidhaha falaa tubliqaahu daas oo kale qaala abunuwaas wuxuu yihi fii madxi lamiin amiin markii uu ammaanayey abunuwaas oo amiin ammaanaya ayaa yidhi yaa naaqu laa tas'ami aw tablugii melikan taqbiilu raaxatihi warukni siyaani nimanka gabayaagu wax badan bay sheegaan ma ogtahay nimanka gabayaagu wax badan bay yidhaahdiinoo adigu adan odhan karteen ayay odhanayaan nin buu ammaanayaa amiin la yidhah alamiin waa raggii ka telin jirtay baqdaad ayuu ka mid baqdaad raggii ka telinayay buu ku jiray markaasaa marka dee boqorka loo tegayo ama khaliifka marka loo tegayo maxaa la samayn jiray sow gaadiid lama sii kaxaysan jirin halkaan inagu gaadhiga ka kaxaysano ayaa laga kaxaysan jiray geel lagu safro ayaa la kaxaysan jiray hashiisiibuu markaa la hadlayaa hashiisii ilay nin hal qura sitaa oo khaliifka kusii socdaa kollay wuu hadliye ama ha ismaqashiiye ama hayuuna ismaqashiinine maskaxdiisu way sheekaynaysaa hadduu dhegaysto wuxuunbuu ka maqli maskaxdiisiiyo wuxuu maqlay hashan yar la hadlaysa markaasuu gabayga batiriyeyba ya naaqu lan tasami aw tablugi melikan تطبيل راaxaته والrكن siyani yaa naaqu halay buu yidhi laa tsأmi hadaalin halay hadaalin buu yidhi ow tablqi ilaa intaad ka gaadhayso melikan boqor taqbiilu raaxatihi calaa cashiisa oo la dhunkado warukni iyo tiirka kacbada oo la dhunkadaa siyaani ay siman yihiin ninka calaacshiisaoo la dhunkado iyo tiirka rukniyamaaniga la yidhaah ee kacbadoo la dhunkada ay siman yihiin alla ninku qaalisana ma kacbaa buu leeyahay war kacbadiibaabad lamid noqotay maanta kolkaa ninkan gabayaagii eh, gabayaagu siday doonaan bay usoo dhigaan hadalka markay qof ammaanayaan kolkaa ammaantii wuu ku fogaaday runtii aad buu ugu fogaaday kolkaa ruknigaa uu ka hadlayaa waa ruknulyamaaniga ilan kacbada ruknulyamaaniga ayaa ayaa laga salaami jiriyey ruknulyamaaniga wey xajarulaswadka ma aha waa ruknulyamaaniga yaa naaqu haley laa tas'ami hadaalin ow tabluqii ilaa intaad ka gaadhaysid melikan boqor intaad ka gaadhaysid taqbiilu raaxatihi calaa cashiisoo la dhunkado iyo warukni tiirkoo la dhunkadaasiyaani ay siman yihiin haddaba awey nahyiga ku jiraa walaa tasami nahyigaasi ma ma litaxriim ba hashaa ma waxa xaaraan ka ah inay daasha baynu odhanaynaa war waa litamani caqli ma lehe waad iska jeclaysanaysaa uun habeen ya maalinay cadeeday hadhicintii oo kale weeyaan waa iska tamani weeyaan markaa gabayga ilayn wuu sii wadaa yanaaqulan tasamiw tablugii melikan taqbiilu raaxatihi wاrukni siyani mataa taxunti ilayhi الraxla saalimatan tastajmici اlkhalqa fi timhaali insaanin mataa taxudi markii aad dhigto ilayhi xaggiisa alraxla heeriyada markii rarka lagaa furo buu yidhi halay marka rarka lagaa dejiyo saalimatan adigoo bad qaba adigoo fayow mar alla marka rarka lagaa dhigo buu yidhi halay ee ninkaa hortiisa aad fadhiisato tastajmicii waxaad ku kulansan doontaa alkhalqa khalqigii ilaahay abuuray fii timhaali insaanin qof oo kale ayaad ka wada helaysaa waxaad arki doontaa buu yidhi makhluuqii alla abuuray ee faraha badnaa oo dhan oo qof yar ku wada dhex jira eeg geesinimada soo ilaahay ma qaybinin kan in baa laga siiyo kan kale in laga siiyo kan in laga siiyo raganimadii waa la qaybiyey raggaa loo qaybiyey iyo wax alla midkaa loo qaybiyey midba qayb ku leeyahay waad la socotaa deeqsinimadii waa la qaybiyey dadnimadii waa la qaybiyey naxariistii waa la qaybiyey daacadnimadii waa la qaybiyey soo saamaa ummaddii uma qaybsana wuxuu ninkaa yar haddaad hor fadhiisato wixii ragga loo qaybiyey oo dhan oo ninkaa yar la iskugu keenay baad arki doontaa ninkaa yar unbaa laga wada helaa buu markaa wixii rag loo qaybiyey mataa taxudii markaad dhigto ilayhi xaggiisa arraxla heeriyada saalimatan adigoo bad qaba tastajmicii waxaad ku soo urursan alkhalqa khalqigii oo dhan fii timhaali insaan insaan yar sawirkii ayaad ka heli doontaa buu ku leeyahay khalqigii oo dhan wa qaala abulcalaa wuxuu idhi nin abulcalaa la odhan jiray walaa tajliis ilaa ahli danaaya faina khalaa'iqa sufahaai duudi walaa tajlis war la fadhiisan ilaa ahli danaaya dadka liita la fadhiisan waxaan kaaga digayaa qof liita inaad la fadhiisato saaxiib xun hala fadhiisan walaa tajlis la fadhiisan ilaa ahli danaaya dadka liita fa ina khalaa'iqa sufahaa dadka liita dhaqankoogu tucdii waa la isqabadsiiyaa waaryo haddaad dad xunxun la fadhiisato adna waad xumaani uun haddaad dad wan wanaagsan la fadhiisato adna waad wanaagsanaani uun sidaa darteed waa la dad qiimale la fadhiiso waxaa la yidhahdaa ilmaha yar ilmaha yaree odayaasha la saaxiiba caqliga odayaashunbuu yeeshaa sida odayaasha isagoo ufikirayunbaad arki sida odayaasha isagoo u talinayunbaad arki laakiin adigoo nin weyne haddaad caruur yaryar un dhex fadhiisato maxaad noqonaysaa sidaa caruurtunbaad hadna ufikiraysaa beri baa qoladan adabku waxba kama xishoodaan mucalimiintay doonayeen inay maagaan maogtahay inay macalimiinta faagaan bay doonayeen waxay idhahdeen horta macalinku yuu la fadhiistaa bay yidhaahdeen dad waaweyn buu la fadhiistaa mise caruur yaryar kolkaa waay halkaa waxay ka maagayaan macalinka maogtahay caqliga macalinkay doonayaan inay sheegaan intuu yahay kolkaa waxay idhaahdeen haddaad nin haddaad macalin aragta bay yidhaahdeen isagoo odayaa la hadlayunbuu aamus odhan doonaa bay yidhahdeen warya aamus ilayn arday buu aamus odhan jiraye waa khatar kolkaa ciddaad la fadhiisataa raad way kaaga tegaysaa markaa eg amar buu bixinayaa ciddan amraya waa rag waaweyn oo in laga xishoodo mudan waa khatar markaa walaa tajlis ha la fadhiisan ilaa ahli danaaya dadka liitaha la fadhiisan fa ina khalaa'iqa sufahaa'i dadka xunxun dabeecooyinkoogu tucdii way gudubtaa waxaan wiil iyo caanaba ahayn waa laysqabadsiiyaabay soomaalidu odhan jirtay haddaba u fiirso oo waxaad eegtaa walaa tajlis walaa tajlis sow nahyigii ma aha nahyigaasi muxuu ku leeyahay markaa walaa tajlis waa irshaad buu tusaya waa adiga waa lana waa layna hanuunina waddada saxdaa ah un baa laynoo sheegaya wax kale ma jiro wa qaala abulswadi duali wuxuui waa ninkii koobaadee naxwaha qora cali binu abi aalib radia allaahu canhu ayuu ula tegey kolkaa isaga iyo cali baa iska kaashaday naxwaha calina inta hore wuu yeedhiyey isna intii dambuu soo qoray ayuu cali ula tegey naxwaha markii la qorayey cali baa kelmadda naxwaha bixiyey oo ku yidhi abilswadkan unxu naxwa haada markuu cali qorayey intuu waxoogaa u yeedhiyey buu ku yidhi unxu naxwa haada kelmadda naxwea waxaa laga soo qaatay markaa maqaalka cali binu abi aalib ee odhanaya unxu naxwa haada waa ninkii naxwaha sameeyey abulaswad duali wuxuu yidhi markaa laa tanha can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimun laa tanha hanahiyin can khuluqin dhaqan iyo akhlaaq hanahiyin wataatiye adigoo la imanaya milahu isagoo kale caarun calayka ceeb ayuu kugu yahay idaa facalta markaad samayso cadiimun oo aada u ballaadhan ceeb weyn miyuuna waxaad ahayd haddaad dadka haddana u diiddo ceeb weyn buu kugu noqonayaa ceeb weyn ayuu kugu noqonaya laa tanha nahiyin can khuluqin dhaqan iyo akhlaaq hanahiyin wa wataatiya adigoo la imanaya milahu isagoo kale caarun calayka ceeb ayuu kugu yahay idaa facalta markaad samayso cadiimun oo weyn ceeb weyn buu kugu yahay waa aayaddii qur'aanka ahayd oo kale ma xasuusataa atamuruuna annaasa bilbirdi wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun ma dadkaad wanaagga u sheegaysiin idna nafihiinnii baad ilowdeen ilaahay kitaabkiisana waa taqaaniin miyaydaan inuun caqli lahayn bal ilahay qaabku inoola hadla eega waa runtii aad iyo aad cajiib u awey ah oo balaaqaysan balaaqaysan balaaqaysan taasuu sheegaya kolkaa iminka waxaad arki kartaa qofku hadduu naftiisu wuxuu samaynayo dadka u diido waxaad arki kartaa bal hadda qaadlayaasheennan qaadka ku iibiye eega hadday maanta duhurka makarafoon weyn qaataan ay yidhaahdiin un ka waran qaadku waa intaa qaadku waa intaa haddana hoosta ka yidhaha hala joojiyo waa xaaraane hala joojiyo waa xaaraane maxaad u malayn hadda waa intaana wuu leeyahay hala joojiyo waa xaaraanena wuu leeyahay maxay kula tahay sax walaa hayru saxiix waa arin adag weeyaan arrin adag weeyaan xaggana waa intaasuu leeyahay xaggana hala joojiyuu ka leeyahay taariku salaadki hadduu yidhaha salaadda hala tukada ka warrama war haddaba taariku salaad ma tukanayo waa lagu jira war maydaan maqlaynin kacadunbu hayaa isna ma tegayo war salaaddii waa lagu jiraa mikrofoonka dhegaysta kaca waad la yaabaysaa adigii baa la yaabaya odhanaya war muxuu ujeedaa talow eg kolkaa waa taasuu ka hadlaya laa tanha hanahiyin can khuluqin dhaqan hanahiyin inkastoo eh, hazali oo kale markuu ka hadlayey xataa aayadda fasirkeega markuu ka hadlayey wuxuu yidhi ilaahay aakhare cadaabka u ka fudaydinaya taarikusalaadka waa laga eh, bimacnaa isku cadaab noqon maayaan taarikusalaadka yidhaahda maad aragtay war salaada tuko salaada tuko iyo kaan salaada tukan tukana aan odhanin laba waajib baa qofka saarnaa laba waajib baa qofka saarnaa labada waajib muxuu ahaa inuu tukadaa waajib gaarkiisa ilahay ugala xisaabtamayay inuu dadka tukada yidhaahdaana waajib labaad bay ahayd wanaaga u sheega kolkaa isagoon tukanayn tukada hadduu yidhaahdo labadii yaa ka dhacay mid baa ka dhacay kolkaa ka loo haystaa waa midun midun baa loo haystaa markaa waalka kolkaa uu sii wado wuxuu idhi kasaanigiihi hadduu gabadhu ka sinaysanayo wejigeega eego laba dembi buu ilaahay u qabsanayaa waa zinadii iyo eegidii laakiin hadduu yidhahdo wejigaaga iga qari hadduu ka sinaysanaya zinadii baa kolkaa ilaahay u qabsanaya waa laba kiis oo kala duwan weeye oo sidooda u kala ballaahan aayadda qur-aankaa qaraabada ku jirta qaraabada aayadda qur ku jirta caqligeennu sab lama yaabayo qaraabada ku jirtaana waxa weeye haddii guri weyn lagaa dhaco guri weyn oo hargeyso ku yaal baa dhacay ninkii kaa dhacay nin qaban kara oo ka awood badan baad u tagtay dawladda maxkamadaad tagtay maxkamaddu waxaad og tahay shan daqiiqo kuugu soo celinayso gurigaagii markaad maxkamadda tagtay baa tidhi eh, xaakim waxaan kaa codsanayaa e ninkani guri buu iga dhacay gurigii buu iga dhace eh, talow ma ii soo celiba m waxaan kaa codsanayaa xaakim mobeel aan kaga tegay hurdada in layga soo saaro xaakimku muxuu ku odhan war odnaga bax buu kohan waad waalanta war mobeelka maadan xaq ulahayn ilan adaa iskale waa lacagta adiye mobeelkan aad codsatay miyaadan xaq ulahayn waxaa la eegayaa waxa kaa maqanayo waxa aad codsanayso ayaa la eegaya taasoo caqligii kolkaa qaadan kari layahay kolkaa qofkan eh, isagoon salaada tukanaynin dadka salaada tukada leh qaraabada ku jirtaa waa taasoo kale weeye waxa ka maqan iyo wuxuu la imanaya ayaan islahayn laa tanhaha nahiyin can khuluqin dhaqan iyo akhlaaq wataatiye adigoo la imanaya milahu dhaqankaa mid lamida caarun calayka ceeb ayuu kugu yahay idaa facalta markaad samayso cadiimun oo aad u ballaadhan war nahyiga iisoo sheega culimo waa laa tanha macnuhuu samaynaya waa maxay talow nahyigaasi waa tawbiiq waa canaan adigaa lagu canaananayaayo ceeb uu kugu yahay ayaa la sheegayaa markaa wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi laa tacridanna ljacfarin mutashaabihan binadaa yadayhi falasta min andaadihi wuxuu yidhi laa ha u bambixin lijacfarin ninka jacfar la yidhaa mutashabihan adigoo isku egegaysiinaya binadaa yadayhi labadiisa qacmood deeqdooda adigoo isku egegaysiinaya labadiisa qacmood deeqdoodii baad isku egegaysiinaysaa falasta adigu ma tihid min andaadihi dadkii ninkaa u dhigmayey ma tihid nin deeqsi oo la odhan jiray ayuu nin kale isku dayey sidiisa inuu iska dhigo markaa ninkanaa la hadlay wuxuu yidhi laa tacridanna war ha ljacari ninka jacfar la yidhaa mutashabihan adoo isku egaysiinaya binadaa yadayhi labadiisa qacmood deeqdooda falasta maba tihid min andaadihi dadkii u dhigmayay war ninkaa kollay gaadi maysid oo udhigmi mayside waxba haku dawaqin haku dabadaalin buu yidhi haku dabadaalin awnahyiga halkaa ku jira culimo laa tacridanna ljacfarin saw maaha laa tacridanna ljacfarin jacfar he ha isku egaysiinin taa weeye laa tacridanna ljacfarin kolkaa muxuu faa'iidaynayaa laa tacridanna lijacfarin atay is waa ka quuso ninkaa kolley gaadhi mayside weligaa gaadhi mayside war ka quuso ninkaa weey ha ku dabadaalin weeyaan macnuhu laa tamtail amri ha yeelin war ha yeelin markaan ku amro ha yeelin idiid taquul waxaad ku odhan liman huwa duunaka ninkaa hooseeya ninkaa qiyaas xun oo qof kaa hooseeyood mansib ahaan iyo xil ahaan aad ka sarrayso ayaad odhanaysaa war ha yeelin markaan ku amro maxaad uga jeedaa hayeelintaa waa hanjabaad aabbihiisa uma yidhaahdo inanka waro iskuulka ha tegintii oo kale weeyaan ya ha tegin iskuulka oo kale ka waran ma dhowr maalmood bu inankii iskuulkii jaray markaasuu odhanaya ha waanku ogaa shalay iyo doraadba inaadan iskuulkii tegin maantana ha tegin hadduu yidhaha aabbahay baa ii diiday inaan taga ka waran maantana ha tegin macnaheegu waama waa tahdiid waa hanjabaad meeshii ugu dambaysay weeye laa tamtail amrii war ha yeelin taquulu daalika arrinkaa waxaad ku odhan liman huwa duunaka qofkaa ah hooseeya adiga mansib ahaan ayaad hadalkaa ku odhanaysaa abu ayib ninkii la odhan jiray ayaa yahjuucaayaya kaafuura nin kaafuur la yidhaah kaafuur alikhshiidi kii masar haystay buu doonayaa inuu caayo markaa gabayganuu tiriyey laa tashtari alcabda ilaa walcasaa macahu ina alcabiida lanjaasun manaakiidu insha alla beydkaa berri ayaynu ka qaadi doonaa biidni illahi tacala cashirkeenna wallahu aclam